بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu bilaabaynaa غaswaة bani الmusطalq ama غaswaة اlmuraysiic dagaalkii uu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam ku qaaday nimanka la ydhaha reer banulmusطaliq kutubta qaarkood ma yidhaahdaan aswadii reer gaswaة muraysiic muraysiic waa ceelkay ka cabi jireen ama waa meeshay degaanka u lahaayeen musطaliquna waa banilmusطaliqna waa qabiilka banilmusطaliqu waa qabiil ka tirsan khusaaca oo usdiyiinta iyo maanida ah waxay degi jireen qudayd iyo cusfaan inta udhaxaysa waxaa la yidhahdaa waa maka iyo madiine jidka udhaxeeya ayay degi jireen meel maka ilaa boqol iyo labaatan kilomitr u jirta ayay qudayddu ku taallaa cusfaantuna ilaa siddeetan kilomitr macnaheedu waxa weya markaa afartan kilomitr oo intaasiya ayuu reerkani degi jiray iyadoo khusaaca qabiilkan weyne ay ka tirsan yihiin dhammaantoodba ay marka hore ahaayeen dad dega maka iyo madiine dhexdooda waxaanay ahaan jireen filjaahiliya khusaacada tani niman xidhiidh wadaag lale quraysh gaar ahaan reerkii uu nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam waxaanay inta badan ahaan jireen dad musaalimiin la ah muslimiinta oo aan wax dhibaato iyo dagaali ka dhaxaynin rubama markan dambe waxyaabuu uga sii dhexin wayaan inay ka tirsanaydba qabiil ahaan waxay wadaagi jireen aws iyo khasraj oo aws iyo khasraj waxay isugu yimaadaan odayga la yidhaahdo camar ibnu caamir oo ah awowga labaad ee aws iyo khasraj banilmustalqna waa awowgooda afraad yani qoladaasay markaa qabiil ahaan ayay wadaagi jireen waxaana jira runtii taxaalufaat iyaga iyo ka dhexeeyey baynu odhan karnaa quraysh maadaama jidkan ay mari jireen waxaa kaloo qoladan ay caanku ahayd waa reerkii uu dhexdooda ku yaalay sanamka la yidhaahdo munah wa manaata aaliata alukhra ka ilaahay qur-aanku tilmaamayo sanamkaasi meesha ku yaallo ayay deganaayeen inta badanna makay u dhowaayeen degaan ahaan maadaama sanamkanna meesha ku yaalo qurayshna xidhiidho wanaagsani waxaana ay la lahaayeen islaamka faafistiisu kuma badnayn waagaa hore nimankaasi reer balmusaliq la yidhaahdo laakiin mowqifkii ugu horeeye colaadeed ee qabiilkan iyo islaamka dhex mara wuxunbuu yimi dagaalkii uxud ayay ka mid ahaayeen dadkii axaabiishta ahaa ee soo raacay quraysh ee dagaalkaasi ka soo qayb galay bay ahaayeen waataynu nina dagaalkaasi waxyaabuhu sababay raadadku ka tegey waxaa ka mid ahaa acraabtii ama nimankii qabaa'ilkii reermiyiga ahaa oo waxoogaa hunguri ka galay in madiine iyo timirteeda la weerari karo ama muslimiinta lasoo weerari karo marka waxaa la yidhahaa qabiilkan sida qabaa'ilka kaleba waxoogaa hunguri uga galgalay waxay isku dayeen iyaguna inay weerar soo qaadaan markaa war baa nebiga soo gaadhay baa laydhaha calayhi salaau wasalaam in ninkii la odhan jiray alxaari ibnu abi daraar uu waxoogaa ciidana iyo hub iyo wax isku ururiyey qabaailka u dhodhow iyo waxaasoo dhan uu soo ururiyey oo uu rabo duulimaad inuu sameeyo dabeetana waxay culamaai taariikh sheegaan nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu u diray nin cayna ama nin basaasa oo usoo indhaindheeya oo saxaabigii la odhan jiray burayda ibnu lxusayb ilaslami ayaa la diray baa laydhaha bal nimanka iyo axwaashooda inu soo egeego waanu u yimi dabeetana waxaanu soo ogaaday inay ku tala jiraan inay madiina u weerar tagaan si kasta haatee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa bishii shacbaan sanadkii shanaad ee hijiriyada laba habeen markay ka tagtay shacbaan yacnii shacbaan oo laba jirta ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo bilaabay weerarkan oo xagga kan u kacay waa sida raajixa ah buu sheekhu sheegaya yani culammadu waa isku yaro khilaafsan yihiin sanadkay dhacday sanadkii shanaad bay dhacday mise sanadkii lixaad bay dhacday wallaahu aclam waxaa raajixa moodaa inay sanadkii shanaad dhacday weliba inay dhacday khaswatu khandaq horteed sababtuna waxa weeyaan haswatu khandaq waxaynu leenahay horteed dadka khaswada tan iyo muranadii ka dhashay ka qayb galay waxaynu ka arki doonaa inuu ka mid yahay sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaadna waxaa macruufa oo laisku wada waafaqsanyayey reer banu qurayda markii uu xukumay kadib inuu shahiido amase geeriyooday marka haddii la yidhahdo khaswada tani wakhtigaasay kasii dambaysa axaadiista bukhaariye sheegaya sacd ibnu mucaad iyo murankan inuu ku jiray waxaad moodaa inay iska hor imanayso sidaa awgeed waxaa la qaataa muusa bnu cuqba sida uu ka soo warinaya azuhri imaamu zuhri iyo curwa oo ah inay dhacday sanadkii hanaad ee hijriyada yani hawadan inay dhacday sanadkii hanaad ee hijriyada waxaa kaloo soo arooray xadadkani siduu u dhacay bukhaari iyo muslim waxaay ku tilmaamayaan inuu nebigu calayh salaatu wasalaam reerkan weeraray wahum haaruun iyagoo iyana weerar soo waday waxaa kaloo riwaayaadka axaadiista saxiixeynka ka cad gaar ahaan bukhaari inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan soo weeraray iyadoo aan wax iclaama ah la ogeysin walidaalika baa culammadu waxay u deliishadaan gaaladu haddii kooxdani ay yihiin koox awalba islaamku uu soo gaadhay inaanay u baahnayn iclaan labaad in loo sheego oo yani islaamku marka hore dadka duulimaadka kuma horaysiyo waxa la horaysiya maxay iclaamka iyo islaamka sharxiisa iyo gaadhsiintiisa marka qoladatan hore u soo gaadhay baa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan markuu soo weeraray kooxdani markii iyagoo aan filaynin buu ka soo duldhacay uun dabeetana waxaa la yidhaahdaa carabtii kale iyo wixii soo ororiyey wixii oo dhamme way kala yaaceen riwaayaadka qaar baa odhanaya dagaal baa dhacay laakiin waxay culimmadu rajaxaan inaan meeshan dagaal ka dhicin nimankii reer balmustaliq ahaa inay kala yaaceen dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii inay qabsadeen xoolihii iyo wixii ay meeshan u yimaadeen yacnii dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii wixii la qabsaday oo dhan ayaa la soo qabsaday iyadoo aan wax dagaali dhicin taasi waxay sheegaysaa markaasi in dadkoodii dagaalyahanka ay ka baxsadeen meesha xoolo badan bay sheegaan culamada taariikhda soo aroorisa oo meesha tan lagu qabsaday maalan inkastoo riwaayaadka aroorinayaan aysaa usii xoog badbadnayn waxay sheegayaan haddana ilaa iyo laba kun oo neef oo geela iyo shan kun oo neef oo adhiyo xoolo gaadhaya iyo laba boqol oo reer wax gaadhaya in la qabsaday ninkii meeshan madaxda ka ahaayo kolley kuma jiraan dadka lasoo soo qabtay laakiin waxaa ku jira dadka lasoo qabtay haweentii uu dhalay ama inantuu dhalay ee juwayriya la odhan jiray ayaa ka mid ahayd dadkii maxbuusnimada loosoo soo qabsaday madiine ayuu nebigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam isaga oo bishii ramadaan ay soo gashay markuu muddo bil ah ka maqnaa baa la ydhaahdaa ama laba habeen meelahaasaa ka dhiman ba ydhaahdaan bil meelahaasi ayuu ka maqnaa waqcada tani waxay u dhacday markaa si fudud oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo guulaystay aan wax dhiba oo dagaali la kulmin qabiilkaasina inay kala yaaceen qabiilkanna in xoolo badan iyo dumar iyo carruurtiiba laga soo qaaday oo laga soo wada qabsaday wax mashaakiloo kalena markaasi dadka muslimiinta inaanay soo gaadhin waxay dhacdanadani abuurtay waxyaabo badan oo raadada bay samaysay ka taariikh ghaswa marka la daraasaynayo ma badna waa inahaas bay iskaga koobantay muddo bil ku dhowaadana inuu nebigu maqnaa calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi muraysic la yidhaahdana inuu tegey xoolihii iyo dumarkii iyo carruurtii iyo dadkii joogayna in la qabsaday gaalada wixii kala yaaci karayeyna inay carareen laakiin qadiyadda tani waxaa la yidhaahdaa waxay kaloo wadatay laba qiso oo aada u caana ayaa wakhtiga kan dhacay labadan qiso waxay ka warramayaan dowrkay munaafiqiintu ku lahaayeen labadan qiso qisada koowaad waa qisada cabdilaahi bnu ubay bnu saluul ayaa labadaba ka madaxa labada qisaba qiso waa qisada suuratulmunaafiquun ku soo degtay arinta kalena waa arinta aayaad ka mida ah suuraة nuur xaadiثaة اlfk dhacdadii been abuurku waa xaadiada ay ku degtay haddaynu labadan qiso midba waxoogaa ka tilmaamno ta koowaad waxaa la tilmaamaa ceelkii biyaa laga cabayey nimankan horta dee waa tashadeen iyagu iyo sidii muslimiintan la dari lahaa ceelkii biyaha laga cabayey ayaa muslimiintu u arooreen markay khaswadu dhammaatay kadib waxaa la yidhaahdaa nin shaqaalo oo cumar la socday oo jahjah alkhifaari la yidhaahdo iyo nin ansaarta ka tirsan oo sinaan ibnu wabar iljahni la yidhaahdo oo laba nin oo iska shaqaala oo aansaa u xoog badnayn ayaa ku kulmay ceelkii dabeetana biyihii unbaa la qabqabtay nimankaasi afka ka yaro xumaaday waa qayliyeen kii juhaniyabaa qayliya wuxuu yidhi yaa macshar alansaar tolla ayaa ansaarayay baa midi yidhi kii kalena wuxuu i yaa macshar almuhaajiriin muhaajiriinta ayuu ku qayliyay isaguna jahjahna waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu weedhatan maqlay aad buu u qariibsaday isagoo le bidacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum war ma dacwadii ma warkii jaahiliyada ayaa soo celiseen anigoo dhexdiinna jooga dacuuha fa innaha muntinna war dhaafa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan waa wax uraya waa bakti uraya ee ka taga tolaya reer hebela inaad tidhahda buu nabigu leeya alayh salaatu wasalaam waa bakti uraya ee dhaafa waxa kan weedhaas waxay isku dayayeen nimanka munaafiqiintii markiiba inay ka faa'iidaystaan qadiyadda tan oo ay dadka muslimiintaa ah isku diraan dabeetana waxaa maqlay baa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul waa iska cadhaysiyey isagoo koox tolkiiya la fadhiya waxaa meesha fadhiyey baa la idhahaa wiil yaroo muslimiinta ka mid ah zayd ibnu arqam wiil yaroo la idhaahdo oo inan yara ayaa fadhiyey cabdilaahi weedhi markuu maqlay wuxuu yidhi baa la idhaha waqad facaluuha ma saasay yeeleen markii loo sheegay ma muhaajiriin baa saa yeelaysa markaasuu weedho badanoo hadal iskaga hadlay baa la idhaahdaa nimankaa waynu soo dhoweynay oo caynkan baynu u samaynay oo waxbaynu siinay oo waa quudin oo maanta inta gibreenba iyo atulaya innaga ina leeyihin nimanka taariikhda qore qaar ka midi ah weedho ka xunxun baabay ka soo wariyaano waxay idhahdaan wuxuu yidhi wallaahi waxaynu taaganay halkii ninkii hore ka yidhi samin kalbak yakulak naaxi aygaagu ha ku cunee yanii saxaabadii iyo dadkii muslimiintu ka dhigayaa dad eh, sidii ayda inta la naaxiyey dabeetana iyaga cunay waa dhaartay baa la yidhi oo wuxuu yidhi waxaasoo dhan idinkaa inoo geystay buu leeyahay laa tunfiquu calaa man cinda rasuuliilaahi xataa yanfadu war waxba ha quudine nimankan haddaa marka horeba juuqda ka jari lahaydeen xoolihiinni ay cuneen baa saa laydinku kibraye waxba ha siinina haddaydan waxba siinin waxanoo dhiba iyo rabshadaniba idinkuma soo dhaceen buu yidhi baa layidhi dabeetana isagoo hadalka sii watu wuxuu idhi haddaynu dib ugu noqonno sidaani sidee lagu wada nagaadaba maahee lain rajacnaa ila almadiina layukhrijana lacazu minha ladal magaaladii madiine haddaynu ku noqonno saare oo saare kuwa sharafta leh kuwa dulliyiintaa ka soo saare innagaaba maanta magaaladeennii laynoogu hanjabaya caynkaasi lagu hadlayaa buu leeyahy warkaas buu isku buufiyey isagoo raba inuu isku diro ansaarta iyo muhaajiriinta saxaabada dhexdooda oo nacraadkii jaahiliga ahaa ama wixii hore ee qabaa'ilkii iyo qudhunqadhaarkii inuu dib u soo nooleeyo oo u sheegaya markaa ansaartan la fadhida leh waxaasi waa wixii idinkaa isku sababo waxaasoo dhan isu geystay inta wixii nin cunsiiseen oo dejiseen oo soo dhowayseen inay maanta haddana sidaa u hadlaan laakiin majliskan uu waxaan ka akhrinayo waxaa fadhiya wiil yar oo saxaabada ka tirsan oo zayd ibnu arqam la yidhaahdo wiilkii yaraa wuu kacay dabeetana adeerkiibuu u sheegay oo wuxuu idhi maanta cabdilaahi waxaas buu ku hadlayo waxaas buu sheegsheegay riwaayaadka qaarna waxay leeyihin cumar buu u sheegay adeerkii hadduu sheegana waa sacd ibnu mucaad baan rajaynaya inuu yahay calaa kulli xaal waadhi ayaa markaasi nebiga loo keenay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkii cabdilaahi ibnu ubayaha majlis halkeedu waxaa kaga hadlay oo waxaa maqlay oo fadhiyey wiilkan yare zayd ibnu alarqam la ydhaahdo ayaa warkaana ka soo gudbiyoo soo sheegay majliskii nabiga loogu sheegay calayh salaatu wasalaam ansaartii iyo dadkii waaweynaaye fadhiyey way yaro hariibsadeen waxaa la yidhaha nebigu calayh salaatu wasalaam cid buu u diray markuu cid u diray cabdilaahi loo yeedhay iyo asxaabtiisii waliyo bilow ka maray inaanu waxba odhanin ma anagaa nebiga iya wax ka sheegnaa waa beentood waxba kama jiraan dabeetana markuu ka dhaartay ayaa saxaabadii iyo dadkii ag fadhiyeyna waxaa la yidhi dee ninka weyne run sheegi maayo been sheegi maayo ninka weyne been sheegi maayo waxaa la dhaha warku markii uu yimi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar binu lkhaaab oo la fadhiyaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiioo mar far cabaad ibnu bishr haddila kane dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cumarow maxaad u malaynaysaa dadku hadday ku sheekaystaan nebi maxamed saxaabadiisuu laaya haddii dadku ku sheekaystaan wuu diiday markaasi nebigu calayh salaatu wasalaam in uu dilo saxaabigii yaraaye zayd ibnu arqabna dee nin weynoo odaya iyo waxoogaagay la fadhiya intan markay isu nacamlayse layidhi waxba muu sheegin wiilkii yaraa sidii wax la beeniyoo kale ayuu noqday oo warkiisii aan waxaan jirin wuxuu leeyahay markaasaa anigana ah zayd ibnu arqaba xadiidka warinaya wuxuu leeyahay ham iyo muruga ay fuulay oo markii lay rumaysan waaye dee ninkan iyo wixiisiina la rumaystay anigana weligiiba si aanan u murugoon ayaan u murugooday oo waan iska tego gurigaas ka fadhiistay buu yidhi adeerkayna wuxuu igu yidhi maa arata ilaa an kadabaka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo maqatag wiiliyow yari wax kale umaad socon wuxun baa doonaysa inuu nebigu ku beeniyo kuwa cadhoodo soo maaha waxaasoo dhaqan xumaa yacni odaygiina anigii way sii canaantay buu yidhi oo mar haddii uu caynka nabigii yeelay alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ninkanina ka dhaartay anna canaan baa laygu sii daray buu leeyay kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu wiilkan yar alle ku taageeraya subxaana wa tacaala oo la tilmaamaya in wiilka yari run sheegayo ninkanina wuxuu waday inay been ahayd waa aayaadka qur-aan soo degayna suurat almunaafiquun idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llah ilaa iyo aayaadka tirada badan le ee ninkan iyo qisadiis ka warramaya ilaahilay nimankaa munaafiqiintii marka kuu yimaadaan waxay ku dhaaranayaan oo leeyihiin ilaahay rasuulkiisii inaad tay baanu markhaati ka kacnay ilaahayna waa ka markhaati inaad ilaahay rasuulkiisii tay waxaa kaloo alla markhaati kaya inay beenaalayaal yihiin baa laleeyahy subxaana watacaala dabeetana nifaaqa iyo wuxuu sababo iyo waxoo dhan baa aayaadkaasi ilaahay kaga warramaya ilaa iyo la soo gaadhsiiye aayaadkan هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله khزائن السماوات والأرض إلا all ka tilmaamayo سuبحaaنه وتaعالى ilahy ly waa kuwa yihi laa تنفقوا عalى maن عindi رasuuل اللaه ilaahay rasuulkiisa kuwa la jooga ha نaفaqaynina oo waxba ha siinina waa kuwa yihi ilaahayna miyaanay ogeynin all leeyahy سuبحaaنه وتaعالى khزائن السماaوaaت والأرض inay ilahay gacantiisa ku jiraan waa kaa lasii tilmaamaya inay yidhaahdeen layukhrijana alcazu minha ladal walilaahi alcizau walirasuuli wuxuu war sheegay oo dhan samadaa laga keenay ilaahay baa ka warramay subxaanau watacaala waa kaa la tilmaamaya nimanka kani inay iyagu colka rasmiga ayina iyaga laska da hum lcaduwu faxdarhum qaatalahum allah waa kaa laku tilmaamaya waa kaa la tilmaamaya subxaana wa tacaala waa weynidooda iyo warxumadoodu inay iskhilaafsan tahay kaanahum khushubun musanada waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay muuqaal weynidooda iyo caynka yihiin iyo warxumidooda ilaahay subxaana wa tacaala waa ka tilmaamaya idan qur'aan baa alla soo dejiyey subxaana wa tacaala uu kaga warramayo nimanka munaafiqiinta iyo meeshay taagayiin dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiilkii yaraa u yeedhay oo leh ina allaha qad sadaqaka yaa zayd wiilkii yaraa zaydow ilaahay baa adiga kuu rumeeyo sheegay waxaad sheegaysaa inay run tahay dhacdadani markay sida tanu dhacday qadiyadii laysku hayeyna uu nebigu dejiyey calayhi salaau wasalaam maa baalu dacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaau wasalaam ee uu tilmaamay in laga tago waxa kane inay bakti tahay ayuu nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu doonay qadiyadda tan inuu xallilo qadiyaddan mar hadday cadda inuu ninkani yidhi cumar wuxuu damcay in lagu xalilo dili waxaan munaafiqe waxa kan ku hadhadlaya berigii horena dee wixii uu sameeyey waa la wada garanaya berigii horena wuxuu sameeyey waa dee dagaalkii horeynu ka soo baxnay uxudna waa ninkii jebiyey ciidanka ee la baxay saddexda boqola nin dib ugala noqday dabeetana cumar markaas buu leey ilaahay rasuulkiisiiyo kan dil oo hebelu dirha dile eh nebiguna calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan inuu yidhi dacni adrib cunuqa igu sii daa ilahu kanaan madaxa ka ilaahay rasuulkiisiiyo kanaan madaxa ka jara igu sii daa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska dah maxaad u malaynaysaa hadday dadku ku sheekaystaan berito nebi maxamed ciddiisuu laaya yacni maadaama islaamku uu soo korayey oo mujtamac yaray ahaayeen maadaama ay u baahnaayeen in islaamka iyo samaaxadiis iyo wanaaggiisu inay dadka gaadho qabaa'ilka kaleoo diinta lagu soo hirto o lasoo dhowaysto wuxuu nebigu diidanaa dacaayaadka laga faafinaya islaamka in dacaayada ay ka baxdo oo odhanaysa wuu xujoobay buu maxamed yidhaahdaa iyo asxaabtiisuu laaya daceeda inay ka faafto buu nebigu diidanaa calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu ku yidhi maxaad u malaynaysaa haddii la yidhaahdo maxamed wuxuu laayaa saxaabadiisa qadiyadda ta nebigu calayhi salaatu wasalaam si kale ayuu markaasi u xallilay o wuxuu faray in ciidanka la raro wakti aanay guuri jirin ayuu nebigu raray alayh salaau wasalaam hala guura buu yidhi goor duhurnimadiiya baa lasoo dhaqaajiyey baa layidhi maalintii oo dhan socodkaa lagu waday habeenkii oo dhanna socod baa la wada waa la guuraynayey maalintii dambe gelinkii hore oo dhanna waa lagu waday goor barqa ah iyadoo aan nafba cidi ku jirin oo la socday maalintii hore maalintii hore gelin ka mida iyo habeenkii dambe iyo subaxii dambe intaaba la soconayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii meel dejiyey si xadiidkan iyo warkan iyo sheekadiis oo dhan mujtamacu uga baxoo loo daalo oo akhbaartaasi ay u lunto dadkii iyagoo daalan ayaa markii la dejiyey nin waliba meelu dhinaca dhigunbuu daydayday ilaan habeen iyo maalin baa nin waliba soconayay dabeetana waa la wada daatay oo waa la iska seexday nimankan munaafiqiinta ahina qadaayaadkoodan ay wadeen may joojinin ee weli in badan ayay sii wadeen waxaa la yidhaahdaa yani aayaadka meeshan ku jira waxaa ka mida ah wiilku dhalay cabdilaahi ibnu ubayi inan buu lahaa isagana cabdilaahi la yidhaahdo cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu ubayi ibnu sulul loo odhan jiray laakiin wiilku wiil iimaan qanjaha joogaan buu ahaa wiil alle iyo rasuulkiisa rumaysan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo intaad cid kale u diri lahayd oo ay dili lahayd anigu aan dilo hayna dhaafee odayga kane aniga gacantayda ha ku baxo maadaama uu ilah iyo rasuulkiisii looga taaga laayay markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska dah oo u sama falaabaha iska daa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo weliba u samafal ayuu farayay laa walaakin bir abaaka waaxsin suxbata waxba ha dilin ee aabbaha u samafal oo wanaagu samee buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam isagoo wiilkani haddana abbihuu samafalaya waxaa la yidhaahdaa wuu diiday maalintii inuu galo madiina waxaan rabaa buu leeyahay in la ogaado man ilcaz wa man idaliil inuu muuqdo ilaahay rasuulkiisa kuu fasaxa mooyaane madiina dib ugu noqon maysid buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa casiiska ah, magaaladan madiine ka talinaya calaa kulli xaal waxaad arkaysaa un dadku iimaanku siduu u kala fogeeyo waa inan iyo abbihii labada halkan kala jooga midna uu nabiga waxaan ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam kan munaafiqnimuunbuu islaamka la dhex joogaayo waa kuu sayd ibnu xudayr uu tilmaamayey ilaahay rasuulkiisiiyo buu lahaa kan isaga dulqaado waayo wuxuud magaalada soo gashay isagoo tolkiye ay madaxnimo u sallaxeen oo taajkaba la rabo in la saaro ayaad magaalada madiine soo gasho markaa wuxuu u haystaa nimaad kursi ka qaaday inuu yahay ilaahay rasuulkiisiiyo isaga sawir buu lahaa iska siidaa munaafiqiintu dhacdada tan kumay guulaysanin sidii ay u rabeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadii wuu xallilay ilaahayna qur-aan buu soo dejiyey nimankaa munaafiqiinta iyo qadiyadooda uu ku kashifayo laakiin weli may dhigin haddana ee waxay rabeen inay qadiyadan sii wadwadaanun oo ay qaab kale u dejiyaan weliba meel khataray doorka labaad ka galeen oo ah islaamku waxa koowaad u ku dhisnaamo ku salaysnaa waxay ahayd nadaafad akhlaaq wanaagsani iyo qiyam ayaa dadku ugu soo hiranaya waxay ku talagaleen inay qiyamkaasi siday u burburin lahaayeen inay sameeyaan iyo akhlaaq fiicnidaasi siday u ceebayn lahaayeen qofkii ugu nadiifsanaa mujtamaca muslimiinta oo nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam walidaalika baa waxay markan haddana abuureen qiso labaad oo isla wakhtigan lasoo guuraya dib loo soo socday dhacday magaalada madiine agteeda goor la soo degay ayaa haddana waxaa la rabay ciidankii inay guuraan wakhtigii ciidanka muslimiintii ay guurayeen in yar ka hor ayay caaisha baxday yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa waxaa ahaan jirtay safar hadduu u baxayo dumarkiisa wuu u qori tuuri jiray gaar ahaan safarrada jihaadkaa dabeetna tii nasiibkeedu usoo baxaabaa la safri jirtay oo jihaadka kala qaybgeli jirtay doorkan aswatu bani lmusaliq caaisha radia allahu canha ayaa la socotay waana intii xijaabku soo degay kadib waxau damcay nabigu calayh salaatu wasalaam in la guuro caaisha waxay leedahay wakhtigii in la guurayay in yar ka hor ayaan dabadda u baxay xaaje aan lahaa dabeetana waan soo noqday markii aan soo noqday ee dadkii rabo in la xidhxidhee la guurana waxaan waaye bay leedahay caqdi maxaa la luqunta lagu xidho silsilad ama kuul waxay xidhnayd oo ammaano ku ahayd oo walaashaad lahayd ayaan waaye bay tiri deetana waxaan sidhi bay tihi intaan dadku xidhxidhanayo dib u noqo oo bal meelihii soo marmartay soo eego kuushaadii inaad soo hesho dib baan u noqday bay leedahay intii ay kuushii ku maqnayd ayay waxay soo gaadhay safarka in neefkii geela ay fuushanayd in la raro carabta waxaa caado ahaan jirtay hawdaj bah la idhaahdo oo guri yar ah ayay gabadhu gelaysaa dabeetana hawdajkaba intaa la qaadaabaa dusha laga saaraa awrka saasaa loo rabaa waa qol yar oo samaysan oo dabada gabadhu markay ku xadhooto inta hareeraha la qabto ayuunbaa dusha laga saaraa waxay leedahay intii anigu aan ku maqnaa bahalkii ayaa hawdajkeedii yaraa loo yimiyo nin qura iyo meelaha hadduu qaadaan ama laba waa la dareemi lahaye koox saxaaba unba hareeraha isla qabatay unoo awrkuunbaa dusha laga saaray midna waa jirta oo caaisha inan yarna way ahayd waxaanay leedahay intii aan hilibku ifoolin bay ahayd yani inan yar bay ahayd oo sanadkii shanaad haddaynu nidhaahno ee hijriyada sanadkii tobnaadna meelahaasuu nebigu ka dhintay iyadoo sideed iyo toban jir yani markan saddex iyo toban jir meelahaas aabay da'deedu ahayd inan aad u yar bay ahayd isla markaana carabta caadadoodii hore waxaa ahaan jirtay in dumarka la dhuubo oo dhexda ay bahalyar ku geejistaanoo xataa maalin oo dhan dumarku musqulba may qaban jirin habeenkii unbaabay dabada u yaro bixi jireen maro kasoo noqon jireen waxaad ka dareemaysaa markaa sida aanay cunno badan dumarku u isticmaali jirin ama ay u fududaayeen bahalkii yaraa cidiba ma dareemin bay tiriye intay dacallada la qabtay oo dhowr nin isugu tagtay ayuunbaa awrka dusha laga saaray dabeetana waa lagu xidhay intaa caynkiiyo baydaba loo jiiday unbaa la dhaqaajiyey safar baa markaasi loo xidhxidhay waxaan meeshii imi bay leedahay caaisha anigoo soconaya ayaan meeshii imi mise qofba ma joogo ciidanka gebigiisiiba wuu guuray waxaana sidhi bay tihi markaasi dee kolley marka meelaha herdhexe la maraya lagu tebi doonaa waa saqadhaadiy waxba marka la waaye marun baa lagu dareemiyey ha tegine halka ku siiso meeshii baan iska fadhiistay bay tidhi cabaar markaan fadhiyeyna way lulooto hurdadunbaaba iga badato dhinac baan u dhacay bay leedahay way iska seexatay inan yarbay de ahayd waxaa soo baxay markaasi oo ciidanka ka hadhay waxaa jiray saxaabi la yidhahdo safwan ibnulmucaal safwan nin saxaabiya oo khayr badan buu ahaa waxaana safwan uu caan ku ahaa safwan ibnulmucaal isulami nin aada u hurdo badan buu ahaan jiray yanii hidda ahaan reerkoodaa ku dhashayba waayo waxaynu ka garanaynaa xadiidkii kale saxiixa waa kii sheegayey safoon waxaa la yidhi beri bay haweentiisu ka soo ashtakooto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkan safwaan la yidhaahdaa saddex arrin buu saddex dabaleeyey ayay kaga ashtakootay salaada subax ma kacabay tidhi cadceeddoo soo baxda mooyaane waxay kaloo sheegtay soonta sunna ana kama soomi kara wayga jebiyaabay tiri waxay kaloo sheegatay markaasi qur-aankana suuradaha qaar baa haddaan akriyo wuu dilaa bay tihi waa markii islaamnimadu ay iska ninkani dhowaanbu soo islaamay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam safwaan baa loo yeedho fadhiyo war bal warran baa layidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo tan salaada ay kuu sheegayso reer hebel baan ka dhasho reerka iyagaba cadceed kuleylkeedoo kiciyo mooyaane mid reer hebeloo kacaba hore looma arag wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad toosto tuko markaad indhaa kala qaado ee toosto tuka buu ku yidhi yacnii waa reer ku caanbaxay bay ahaan jireen hurdaweynida tan markaad indhaa kala qaada tuku ku yidhi markaasuu wuxuu kaloo yidhi gabadhan maxaad ilaahay rasuulkiisi oo nin dhalinyaro hadda guursaday baan ahay ma sabri karayo iyana soonsoonunbay igu wadaa una aan ahayn tii waajibka ahayd na xadiidka kaluu nebigu sheegay markaas yaa gabadhi ma soomi karto soon tatawuca biduuni idni zawjiha ninkeedu haddaan u ogolaan kii saddexaad baa layidhi maxaad markay suuradahan ku tukato u dishaa wuxuu ilah rasuulkiiyo qur-aan badan ma qaybsaniyo iyadaa taqaane anugu labadii aan aqaanu bay rabtaa inay igaga tukato muslimkaoo dhamme hadduu ku tukado buu yidhi waa ku filan tahay waxaan ku dilina u dahay muslimka oo dhamme hadduu ku wada tukado waxaan xadiidka uga jeedaa waa yacni islaamnimadoodii horey tilmaamaysaa safwaan ibnulmucatal markaa wuxuu caan ku ahaa nin hurdo badan buu ahaa waxaa la yidhahdaa goobaha dagaalka markuu raaco had iyo goor ciidanka wuu ka dambayn jiray waxaanu soo eegi jiray baa la yidhaahdaa meelaha ay ciidanku ka guureen bal wax lagaga guuray iyo waxa jira iyo ragga nooca u qaybsan ayuu ahaan jiray baa la ydhahdaa caaisha waxay leedahay meeshii anigoo iska jiifa ayuunbaan dushayda waxaan ka maqlay qof leh innaa lilaahi wa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa ilayhi raajicuun nin lowun baan dushayda ka maqlay bay leedahay waxay leedahay caaisha wuxuu i yaqaanay intaan xijaabku soo degin yani waxaa muuqata waktiga kani inuu ahaa wakti xijaabku soo degay waxay leedahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuuntiisii baan ku toosay dabeetana markaan toosay baan wejiga maradii saartay xijaabkeedii yaraayay seetay markaas baan isku wada daday bay leedahay ilamuu hadal bay tihi juuqna imuu odhane neefkii geele watay intuu fadhiisiiyey ayuu u qarqarsiiyo adinka iskaga taagay dabeetana wuu saaray markay fuushay neefkii intuu u qarqarsiiyey markay fuushayna hogaanku qabta wuu kaxeey wax juuqoo hadaloo dambe innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun mooyaane wax hadalo uu ninkaasi yidhi ma jirta bay tidhi sidii u waday ayuu safwaan ibnulmucaal ciidankii u geeyey ciidankii markuu geeyeyna nimankii munaafiqiintaha war bilaabeen ay leeyihiin caaisho iyo ninkani way isla hadheen warkaas bay daldaleen iyagoo raba inay nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ceebeeyaan saxaabada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaamna ay isku diraan murankaas bay faafiyeen oo dadkii dhex geliyeen nooc min tuhmana way yaro muuqataayoo dee gabadhan yar iyo ninkan ciidanka keligood ka hadhay ee labaduba markan dambe oo wada yimaadeenna waxay noqotay tuhmo yaroo ay ku xoojistaan warkooda oo ay faafaafiyaan warkii wuu tiro batay ninkii hadeer qur-aanku ka soo degay habaarka qabayna wuxuu kaloo helay meel labaadoo uu shaqada ka bilaabo oo ah inuu nebiga ceebeeyo calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha iyo abibakar iyo reero aan runtii reero ceebeed ahayn gurigii abibakar iyo gurigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadanba labadii qofo ugu khayrka badnaaya ayay uu ceeb markaasi uu bilaabay warkii baa laysgaadhgaadhsiiyey warkii markii laysgaadhgaadhsiiyey dadkii saxaabada ahaa warkaasi waa wada gaadhay munaafiqiintii iyo wixii oo dhammina waa isgaadhgaadhsiiyeen waxay noqotay markaa in akhbaartaasi si hayru caadiya ah ay u faafto dadka intii wax magaratad ahayd ama aan hore wax badan u fahmaynina warkaas bay qaadqaadeen oo iswada gaadhgaadhsiiyeen oo isu sheegeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi waxba kamuu odhane wuu aamusa muddo bil ah ayaan arintaa wax waxyi kaga soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam warkaasina uu magaaladii madiina daafaheeda xula oo laysu wada sheegay oo saxaabadii iyo dadkii laysu wada sheegay dadkii qofba mowqif buu iska taagay markaas dadka badh iimaanu qanjaab buuxiyey oo yidhaahda waxani macquul maaha abu ayuub alansaari baa loo sheegay subxaanaka maa yakuunu lana natakallama bihada subxaanak hada buhtaanu cadiim baa axaadiista ka warisa bukhaariyo inuu weedhaasi ku dhawaaqi jiray abu ayub alansaari waxaas wax lagu hadla maaha buu lahaa kaasina inay been cad tahay waa iska caddahay buu leeya yani been lasoo malaasay inay tahay dadka badhna waa aqbaleen oo waa wadwadeen dadka aqbalay waxaa ka mid ahaa mustax ibnu uthaaf mustax waxaa dhashay islaan ay habarwadaagiyiin abibakr sidiiq marka abibakar habarwadaagtii baa dhashay oo guriga ay wada joogeen isaga abubakar baa beeliya laakiin waa nin bedriyana raggii beder ka qayb galay laakiin warkan dadku u akhriya marmarunbay dadku iska uun rumaystaanee wuxuu ka mid noqday qoladii warkaasi runta mooday ee faafisay waxaa ka mid a ah ragga warkan runta moodee faafiyey xasan ibnu haabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga difaaci jiray gabayaagii ugu weynaa muslimiintaba ayaa ka mida ah nimanka warkan loo hoosgeliyey ee runta mooday ee iska qaatay dadka warkan runta mooday waxaa ka mid ahaa xamna bintu jaxash xamna iyana gabadh khayr badan ahayd oo haweentii uu ka shahiidoobay muscab ibnu cumayr ee walaalka la ahayd shahiidkii kale cabdilaahi ibnu jaxash walaalka la ahayd ee abtigeedu ahaa xamza binu cabdilmualib raggaasi gabadhan la joogtay haddana warkaasi qoladii loo hololabiyey bay ka mid ahayd walaasheed way dhowrsatay walaasheed waa zaynab bintu jaxash zaynab oo uu guursaday calayhi salaatu wasalaam oo zayd ay kala tageen gabadhan bay walaal ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyo wuu weydiiyo bal arrinkan ka warran ku yidhi waxay ku tidhi axmed samci waa basari anigu dhegteediiyo shaydaan ilaashanaya yani haweentaa waxaan ka maqlay iyo waxaan ku tuursanay midna ma jirto saasay daraaddeed dembigan la wadwado laakiin un malaa gabadhan unbaa la hinaastay walaasheed un hinacse u qaado warka qolada qaadqaaday bay ka mid ahayd warkaasi magaalada xoog buu u galay isla markaa caaishana mabay maqalba sheekadan iyo sida loo wado oo dhan caaishana warkeedu maba soo gaadhin walidaalika waataa caaisha tilmaamaysa xadiidkii bukhaari waan xanuunsaday bay tidhi dabeetna waxba maan dareemin ilaa iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam luطfigii badnaa jajabnaantii badnaa ee ka dareemi jiray ayuun baan ka arki waayey bay leedahay waanay xanuunsanaysay oo way xanuunsatay marka waxba kale warkana loomaba sheeginoo maan maqal habeen habeenada ka mida bay tidhi ayaanu aniga iyo ummu musطix baa israacnay misطaxa kan qolada warka sheegtay hooyadii iyo caaisha israacay oo habeenkii dabadda ugu baxeen carabtu waagaa hore caaisha waxay leedahay waa intii aanan guryaha bahalladan ka qodan bay leedahay oo berigii hore ceeb bay ahayd reerku musqushiisa inuu ku xaaro aad bay u necbaysan jireen dhaqamadii hore yacni musqulahan guriga dee docdiisa in eh, meel lagu saxaro dhigto laga samaysto way sida reermiyigeenoo kale way ka faani jireen marka waxay ahaan jirtay dumarku habeenkiiyo qudha in la baxo habeenkii in debadda loo baxo la soo noqdo uun waxay leedahay intaan kaniifka kaniifka af carabiga waa godka yaree musqushahay intaan godkan guryaha laga qodan bay ahayd bay leedahay marka aniga iyo islaantii dhashay misqax baa israacnoo u baxnay markaanu danta iyadii soo dhammaysanay bay tirie soo noqonnay oo ay guriga ku soo socdaan ayay islaantu marada isugu joogsato way turuturato way kuftoo kale markaasay islaantu waxay tidhi tacisa mistax mistax baa hoogay ayay tidhi inankeedii bay sheegaysaa yani waa iska ahalhays ay leedahay caaisha waxay ka xanaaqday ninkaa la habaaraya ma waxaad caynkaa ku leedahay bay tihi nin beder xaadiraad waxaa ku leedahay caaisha markaa mistax bay difaacaysa oo waxay leedahay mistaxoo bederiya oo raggii beder xaadiraya ayaad waxaa kula hadlaysaa miyaabay islaanta ku leedahay islaantiibaa markaa tihi nahoogta miyaad waxbaba ogeyn nin kanaad difaacaysa miyaad ka warhaynin maxaa jira markaasaa caaisho warkaba loo akhriyay warkan bisha magaalada ku jira iyada lama soo gaadhsiin ma oga xataa in wax laga sheegay ma arka habeenkaasaa warka ay islaantani ku akrida ay leedahay ina ninka aad leedahay eh, difaacaysa e aad leedahay waa badari miyaanu ahayn ninka waxan iyo waxaan sameeyey halkaasaan oohin ka bilaabay bay caaishana leedahay iyada gabalkeedii habeenkaasuu dumay bisha hore waxba kamay warhaynin nebigu calayhi salaau wasalaam wararkan markuu in badan maqlay waxaa la yidhaahdaa bacdu saxaaba buu la tashaday gaar ahaan kuwii ku soo dhowaayey guriga la joogi jiraya cali iyo usaama bnu zayd buu wax weydiiyaa la yidhi cali buu yidhi war bal warrab cali wuxuu eegay qadiyadda tan iyo cidhiidhigay nebiga ku haysa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray ama si saraaxa uma odhan baa la yidhaha lakiin wuxuu u tilmaamay ilaahay rasuulkiisiiyo uu dumarku waa badan yihin ee de maxaa cidhi ciqaabkan iyo mushkiladatan wuxuu eegay nebiga siday qadiyadda tani dhib ugu hayso dabeetana wuxuu u tilmaamay nooc min tilmaamaya inuu gabadhan iska sii daayo oo kale oo qadiyaddeedan uu sidaa ku dhammeeyo usaamata bnu zayd wuxuu sheegay baa la yidhi isagu ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu u tilmaamay gabadha tani inaanu wax xumanaa ku ogayn gabadh fiicanna inay tahy guriga ilaahay rasuulkiisana inaan xuma alla ku sugayn ee inuu hayo oo aanu gabadhan sii daynin ayuu u tilmaamay usaamana cali markuu qadiyadda u sheeg sheegay wuxuu kaloo u sheegay baan rajaynaya in axaadiistu sheegi jirtay bal jaariyaddana weydii yani midkood baa sheegay in inantii guriga la shaqaynaysa caaisha in la weydiiyo inantii baa la weydiiyo waxaa la yidhi bal ka waran wax dhiba anuu caaisho wax lagu ceebeeyo oo dhiba ku garan maayo bay tidhi ilaa iyo inay inan yar tahay oo cajiinkeeda intay ka seexato riyuu ka cunaan mooyaane gabadha haddii la ydhaha wax ka sheeg anuu intaasaan ogahay bay tihi yani habeenkii cajiinkeeda marka iska wado waa inan yaro waa ka lolootaabay leedahay oo waxaaba laga yaabaa dawaade xoolahan soo galaa inay cajiin ka cunto haddii wax layweyddiiyo laydhaao gabadhaasi maxay ceeb leeday intaasaan ogahay bay tilmaamtay intaasina waa de un inay inan yar tahay oo luloonaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi masaajidkuu tegey dabeetana wuxuu hadlay man yacdiruni war yaa iga cudurdaaraya buu idhi nin yaa iga cudurdaaraya duul reerkaygii waxaan iyo waxaan ka sheegaya oo ka sheegaya nin saxaabiya oo aanan wanaag moo khayr mooyaane wax kale ku ogayn aan gurigaygana weligii imanin isagoo ila socda mooyaane safwaan ibnu mucaal wuxuu nebigu sheegaya markaa caaisha iyo safwaanba wuxuu ka ogyahay safwaanna nin khayr le ku ogyahay caaishana inuu yana wax xumaa aanu ku ogayn yaa kaa iga cudurdaaraya dabeetana waxaa kacay baa la yidhaahdaa sacad ibnu mucaad oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerkayaga yahayna anagaa dilaynaa hadduu aws ka tirsan yahay khasraj hadduu yahayna nafar anagaa dilaynaa buu ku yidhi qadiyadaasi xasaasiyaddii qabaa'ilkay dib u soo noolaysiisay dabeetana sacd ibnu cubaada oo khasrajiya oo meesha isna fadhiya habaarqabuuna waa khasraj buu ka dhashay cabdillaahi ibnu ubayu sacad ibnu cubaada oo meesha fadhiya wuxuu yidhi wallaahi inaanad ku dhicin inaana dili karin dabeetna waa dili karnaayoo buuq baa ka dhashay labadii kooxood baa qayliyo agga midinka qayliyo agga midinka qayliyo meeshii aws iyo khasraj baaba dib isu geli gaadhay oo murankoodii batay ilaa iyo nebigu aamusiyey calayh salaatu wasalaam war aamusa war aamusa war aamusa uu nebigu aamusiyoo la aamusay dabeetana wuu ka soo baxay nebigu calayh salaatu wasalaam caaisho oo warkii maqashay oo waxay leedahay habeenkii markaan maqlay habeenkii oo dhan waan ooyey maalintii dambe oo dhan waan ooyey habeenkii dambe oo dhan waan ooyayey lam tarqa hurda ishayda kuma soo dhicin bay leedahay waxaan oohinahayn waa layga waaye oo xanuunkii xanuun kale ugu sii darsamay awal way iska xanuunsanaysa waxaan sidhi bay tihi markii warkan lay sheegay bal horta hubi ilaahay rasuulkiisiiyo ii ogolow bay tihi waan xanuunsanayaan aabbaha iyo hooyaday u tageen wuu u ogolaaday waxay tihi wax kale uguma socona waxaasla bal hadda hubi iyaguna inay waxaan maqleen waan weydiiyey bay tidhi si aan u hubiyo dabeetana warkii inuu jiro ayaa ii caddaatay bay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuu ii yimi iyagoo ay reerku kaba cabsadeen oohin daraaddeed imbeerkubay dilaaca bay leedahay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam intuu ii soo galaybu wuxuu yidhi bay tidhi caaishaay waxa iga kaa soo gaadhay warka caynka yani waxaa muuqata nebigu bishaas isna inaan waxba u sheegin caaisha laakiin iminka markay ogaatay iyana eeoo hindayn weyda laba habeen iyo maalin ooyeyso ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga aabbaheed iyo ugu yimi hooyadeed dabeetana markaas buu la hadlay wuxuu ku yidhi caaishaay waxay soo gaadhay arrinka sidaa iyo sidaa iyo sidaasiya ee fain kunta bariia fasayubri'uka allah haddaad beri tahay oo aanad dembigan geysanin ilaahay wuu ku beri yeeli doonaa wain kunti almamti bidembin na haddaad dembaabtayna fastakfir illaaha watuubuu ilayh watuubii ilayh ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo u toobadkeen buu nebigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam faina alcabda ida ctarafa bidenbihi uma taaba ila allahi taaba allahu calayh addoonku qofku hadduu dembi galo oo uu ictiraafo dembigiisa kirto oo ilaahay u toobad keeno ilaahay toobadda wuu ka aqbalaa haddaa dembaabtayna sidaa yeel buu ku yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam waxay tidhi weedhaa markaa nebiga ka maqlay ayay oohintii iga qudho aan soo kacay dabeetana aabbahay baan u waxaan ku idhi bay tidhi u jawaab nebiga dabeetana wuxuu yidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyaan ku jeestay bay tidhi oo haddana aan ku idhi bay tidhi u jawaab nebiga calayh salaatu wasalaam hooyadeedna waxay tidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo caaisha waxay leedahay markaasaan hadlay anigoo raba inaan isberi yeelo wallaahaan ku dhaartay bay tidhi warkan waa maqasheen ilaa yow nafihiinna degey waalidkeedii bay la hadlaysaa iyo nebiga calayh salaatu wasalaam waxay ku leedahay markaas wallaahaan ku dhaartay laqad calimtu warkan waa maqasheen ilaa iyo uu idin daadegay oo aad rumaysateen bay u jeeddaa maanta haddaanan idhaahdo beri baanahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ka ahay ima rumaysanaysaan bay leedahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ahay haddaan idhaahdo wax dembiyoo aan galay ma jiro sida warkuu idiin degay waxaa ii muuqata bay leedahay inaydan in rumaysanaynin iyadoo alla og yahay inaan beri ka ahay haddaan idhaahdo waan qabaana waxaan ogahay inay wada rumaysanaysaan oo aa markiiba aqbalaysaan ee ilaahay baan ku dhaartee maa ajidu lii walakum maalan ilaa qawla abi yuusuf caaisha waxay leedahay waxaan idhi wax kaloo aan idhaahda garan maayo aniga iyo idinka dhexdeedna yuusuf aabima yacquubna waan qaban kari waayey bay tihi yacni cadhadi hayse yacquubna inay nebi yacquub magaciisii sheegtana way garan kari weyde dabeetana waxaan idhi bay tihi wax kale oo aan leeyahay maanta ma jirto weedhii yuusuf aabbihii uu lahaa un mooyaane fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuuntii baan leeyahay bay tii fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waa weerdhuu lahaa nebi yacquub godka ku soo rideen wiilasha ay yimaadeen ay yidhaahdeen annagoo ah cayaarayna ay cunay ee khamiiska dhiiggale ay keeneen ee ilaahayna u warramay de si aan waxu jirin ayuu wuxuu lahaa fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun ilaahay baan u sabrayaa asbiru sabran jamiila yani ilaahay baan u sabraya ilaahay baana iga gargaari waxan aad sheegaysaa caaisha weedhaas bay tidhi sabirkii ay sabirtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku bari yeelay weliba caaisha waxay lahay waxaan islahaa bay tidhi ilaahay wuu ku bari yeeli laakiin ismaan lahayn bay tidhi qur-aan baa samada ka soo degi doona barinimadaada ka warramaya oo abidkii muslimiinta ay akhriyi doontaa ee waxaan islahaabay tidhi ilaahay unbaa riye iyo wuxuu nebiga ku tusi doonay calayhi salaatu wasalaam berinimadaada oo waan rumaysnaabay leedahay inay alla i beri yeelaye laakiin naftayda waan iskala yaraabay leedahay in arrintayda ilaahay ka hadlo subxaana wa tacaala oo qur-aan ka soo dego dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aan baa ku soo degay isagoo meeshii fadhiya ayaa waxyigu ku soo degay oo dhidid badani ka yimi markii uu soo kacayna wuxuu ku yidhi caaishaay amaa wallaahi faqad bara'aka allaah ilaahay baan ku dhaartay ilaahay waa ku beri yeelay dabeetana qur-aankii buu rabay inuu nebigu akhriyo caaisho hooyadeedoo halkan fadhiyaa waxay tidhi quumii ilayh naa u kac ilaahay rasuulkiisii bay ku tidhi markaas caaisha markaa iyadoo rabta inay ilaahay keligii u mahadnaqdo ay tidhaahdo cid kale ee ilaahay baa berinnimadayda keenay ee idinku idinkii dhankayga wada maray ayay nebigana calayhi salaatu wasalaam og inuu jecel yahay oo ku kalsoonaa ayaa waxay tidhi wallaahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allah u kici maaya bay tidhi ilaahay baa ku dhaartay ilaahay cidaan ahayna mahadin maayo yacni mahad oo dhan ilaahay bari yeelay subxaana wa tacaala ilaahay oo keliya ayaanu mahadnaqayaa waxaa soo degay markaasi aayaadka qur'aanka ah ee aayadda koob iyo tobnaad ilaa labaatanaad ee suuratu nuur in aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum aayaadka ka bilaabma ayaa soo degay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramayo cidda dhibtan samaysa in aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum baa ilaha yidhi kuwii been abuuradka la yimi waa koox idinka idinka mida baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala koox idinka idinka mida ayaa la timi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala been abuuradka waa aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala kusii tilmaamayo lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna wاlmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu haada ifkum mubiin baa ilaahay leeyay lowlaa id samictumuuh hallaa id samictumuuh war markaa maqasheen baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala maxay ugu malayn waayeen dadka mu'miniinta rag iyo dumarba naftooda khayr maxay ugu malayn waayeen yacni asalku waxa weeyaan dadka mu'miniinta ahi inaanay tuhmaad isu qabanin asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu beri yahay ilaa iyan wax ku caddaadaan mooyaane walidaalika ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala maxay dadka mu'miniintii badhba badhka kale ugu malayn waayeen khayr oo maxay u odhan waayeen haadaa ifkun mubiin baa ilaahay kani waa been cad oo la abuuray bale eh dadka mu'miniinta badh baa weedhan lahaa oo abu ayuub alansaari waxaa la dhahaa weedhu lahaana iyadoo qur-aana ilaahay soo dejiyey subxaanaka maa yakuunu lana an natakallama bihada waa weedhu odhan jiray baa la idhaahdaa abu ayub alansaari subxaanaka hada buhtaanu cadiim nusuustan iyadoo qur oo ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey calaa kulli xaal ilaahay baa caaisha barinimadeeda ka soo dejiyey cirka min fowqi sabci samaawaat baa ilaahay ka soo warramay isagoo tilmaamaya inantaa yare ina abibakara ee nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam inay beri tahay haba yaraatee waxna inaanay qabin dadka markay barinimadii soo degtay ee warkii caddaaday ayuu abibakar dhaartay baa la yidhi inaanan dib mistax u biilinin mistax iyo hooyadii abibakar baa biilin jiray haddana mistax wuxuu ka qayb galay eh, waa qaldamay markanoo waxa warkii munaafiqiintu sheegaysuu run mooday dabeetana kaasuu faafiyey abibakar markaasi waxaa la yidhi waa ka dhaartay inaanan ninkaasi dib laysoo marin iyo warkiisa qur baa haddana soo degay ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy walaa yaatali ulilfadli minkum wasaca an yu'tuu ulilqurba ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala yay ka dhaaranin kuwa ilaahay dheeraadka siiyey iyo sacada ballaadhsiga siiyey inay qaraabada iyo masaakiinta wax siiyaan yay ka dhaaranin alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum ilaahay leeyahy waar miyaydaan idinba jecleen in ilaahay dembigiinna dhaafo yacni maalin walba waad dembaabtaan oo ilaahay baad dembi ka gashaan haddana hadhow baa gacmaha horsataan oo tidhaahdaan allahuma inaa nastakfiruka wanatuubu ilayk oo waxaad jeceshiin in ilaahay dembigiina dhaafo ilaahay baa markaa wuxuu leeya alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan idinkuba jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo abibakar markaasuu yidhi bala ilaahu waa jeclay kayaga inaad dhaafto waxaanan ka markhaati gelaya inan kaana dembigiisa dhaafay biilkiisana dib u siinayo dib buu ugu qoray biilkiisiina ugu siiyey ilaahayna dembidhaaf weydiistay qadiyada tani runtii magaalada madiine way gelgeshay waliba waxay gelgeshay muddo bil ah bil baan waxyi cirka ka imanin masaladan ka waramaya gurigii nebigana warkan iyo beentan laga akhrinayay muslimiintuna ay shakiga kan qaar badana qaadeen ama qaar ay rumaysteenoo warka kan ay isdhex raaraaciyeen idan waxaay tilmaamaysaa dadka ahlu dacaayaadka iyo munaafiqiinta iyo qurunka sameeya say mujtamac dhisan u gilgili karaan been iyo intay wax isku toostoosistaan mujtamac dhisan say u gelgeli karaan waxay kaloo tilmaamaysaa in loo baahan yahay dadka muslimiintii war kastoo ku tiri kuteena inaanay dhegaysanin hadday maqlaanna inaanay sii sheegsheegin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka waxaa been waxaa kuugu filan waxaad maqashaba inaad adna ku warrantada wixii dhegtaada kusoo dhacba aad warkeed soo maqashaba inaad adna sheegto kaasaa been kuugu filan waayo waxaan la wada sheegaya inaanay run ahayn waa iska caddahay haddii aadna wixii la sheegaba aad sheegto dembiga dee badh baa kaa soo gaadhaya waxaa kaloo nusuustani tilmaamaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid oo iska fiican oo iska niyadsan inay munaafiqiintu warsi xun u gelin karaan oo ay si maqluuba ah u gelin karaan walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuustii baa soo degtay xadulqadfiga ka warramaysay in aladiina yarmuuna almuxsinaat kuwa ilaahay tilmaamayay dumarka muxsanaadka ee dhowrsan ee cafiifaadka ah kuwa gana ee zine ku gana in korkooda ay waajib ku tahy in la jeedalo oo siddeetan jeedal lagu dhufto oo weliba aan markhaati dambe laga aqbalin nusuustaasi tirada badan lee suuratu nuur ilaahay kaga warramayaa soo degtay dabeetana xaddulqadf ayaa waxaa lagu qaaday mistax iyo xasaan iyo xamna saddexdaaba waa la qadfiyey min sideean jeedal ayaa lagu dhuftay waxaa la yidhaahdaa ninkii waxaanoo dhan ka dambeeyey isaga lama jeedalin cabdilaahi ibnu ubayiya culammadu dhowr sababoodba way sheegaan culamada bar waxay idhaahdaan habaarqabuhu waxaan dhan haddana xariif buu ahaayo intiisan munaafiqiinta iyo kooxdan unbuu warka ka dhex odhan jiray soo faafin jiray mooyaane muslimiinta dhexdooda isaga waxba kama odhan jirin laakiin qoladan masaakiinta ahi way rumaysato dee muslimiinta dhexdooda iyo dadkii mu'miniinta ahaa dhexdoodii ayay wararka ka sheegeen dabeetana iyaga dee kaysku uu ku cadiyo waa la dadkii ay u sheegeen iyo markhaatiyadii waa la laakiin habaarqabow isaga waxaa la yidhaahdaa backgroundka meel dambe ayuu wax ka soo sheegsheegay markaasi kaysku isaga kumuu cadaanin culammada badh baa idhaahda culammada badh kale waxay idhaahdaan maye isaga dee qur'aan baa ku soo arooray in aladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana mub yani qur'aan baa soo arooray inuu cadaab leeyahay marka isaga waxaa la tilmaamayaa xadku qofku hadduu dembi galo oo xad lagu qaado waa kafaara siduu nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam dembiga akhira ka dhacaya markaa dembidhaaf bay u tahay isaga waxaan lala rabin bay leeyiin in dembidhaaf ee isaga ilaahay baa sheegay inuu cadaab aliima leeyahay xagga kalunbaa loo biirinayo isagu kiisii dhankana akhiru ku wada qaadanaya oo kafaara inuu helo ayaan isagu xaq u lahayn baa la leeyahay culamada badhna saasay ku tilmaamaan axaadii aciifa oo riwaaya aciifa ah soo arooroo yidhaahda xadulkadfiga isagana waa lagu qaaday laakiin waxba kama asixin waxaa cad un inaan waxba lagu samaynin nimanka munaafiqiinta waxaa kaloo ka cad dhibtan iyo warkan ay geysteen sida isugu dirayeen markasta mujtamaca islaamiga iyo si isugu dayeen qabaa'ilkan muslimiinta inay iska hor keenaan iyo iyagoo saxaaba ah waxaan qabiilka la ydhaha inuu khatar yahay sida marar badan ay xaaladdu khatar u gaadhay in laysku baxsado haddaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dhex joogin oo kala qabanaynin oo kala celinaynin oo kala joojinaynin iyo inuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam in unsur akhaaka aaliman aw madluuma buu nebigu yihi u gargaar walaalka hadduu aalimiyo iyo hadduu madluum yahayba laakiin berigii hore jaahiliyadu weedhan intay idhahdaan bay si u sharxi jireen nebigu sidiisi ka gadisan buu sharxay garanay bay dhahan ilaahay rasuulkiisiiyo walaalkay haddii la dulmiyey saan ugu gargaaraye isagu hadduu daalimiye saan ugu gargaaraa dulmiga ka qaba buu nebigu yihi kaasaa gargaar u ahay walaalkaa markuu wax dulmaya ad tidhahda joogso markaasaad badbaadisay oo aad khayr u horkacday ee walaalkaa u gargaar labada jeerba hadduu gardaran yahayna qabo haddii laga gardaran yahayna entostoosi oo ka jooji xumaha uu wado labada jeerba waxaa kale oo nusuustaa ka muuqata qofku hadduu ilaahay u sabro oo sabir dhaba ah u sabro oo ilaahay u tala saarto in ilaahay beri yeelayo sidaa caaishaba inta inta laysugu wada tegey ilaahay subxaana wa tacaala u beri yeelay waxa kale oo qadiyadda tan ama khaswadan aynu odhan karnaabaa ka ratibmay wuxuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii la odhan jiray juwayriya bintulxaaris ibn abi daraar juwayriyi waxay ka mid ahayd dadkii lasoo qafaashee lasoo qabsaday haswadatan haswatu bani lmustalib waxaana dhalay odaygii qabiilka u ahaa reerkan oo dhan alxaaris ibn abi daraar odayga la yidhaahdo ayaa qabsaday haniimadii muslimiintu markay qaybsadeen sabyigu sabyigu waa caruurtii iyo dumarkii iyo wixii la qaybsanaya addoomaa laga dhigeeyey markii la qaybsaday haabit ibnu qays ibnu shamaas saxaabigii la odhan jiray baa qayb u helay gabadha tan dabeetana sahmigiisii markay ku soo dhacday mukaataba bay la gashay waan isxoraynaya adduun baan bixinaya ayay sii daaba tidhi waayahay buu yidhi wuu sii daayey markaa adduunka intaa lag inay isku furato dabeetana ay xorriyaddeeda qaadato waxay u timi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la ka codsanaysa waxay sheegtay tolkeed caynkay ku dhex ahayd iyo dee reerkaba odaygii ka dhaqaaqaya inuu dhalay nimankana inay qafaalan tahay oo dee addoonnimo ku jirto inuu caawiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo adduunkaa ka bixiyo ayay ugu timi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu ka bixiyey adduunkiibuu ka bixiyey haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa adduunkiina la siiyey oo qaatay wuxuuna kaa nabigu alayh salaau wasalaam usoo bandhigay inuu guursado way aqbashay wuu guursaday markaa gabadhii wixii laga rabayna wuu ka bixiyey juwayriya waa ummahaatulmuminiinkay ka mid tahay wuu guursaday markuu guursadayna saxaabadii waxay yidhaahdeen kale dee ma xididkii nebiga alayh salaatu wasalaam baynu addoonsan karaynaa gaalay ahaa in lasoo qabto dee goob dagaal lagu soo qabto xaq baa lagu lahaa laakiin waxay ka xishoodeen nebiga dee seediyadii iyo dumaashiyadii iyo kooxdan eh, nebiga xididkiisii calayhi salaatu wasalaam inay addoonsadaan bay ka xishoodeen dabeetana intii kale iyana yidhahdeen ana waanu xoraynay iska taga waa sii wada daayeen waatay caaisha lahayd maan arag bay tidhi famaa kaanat imra'atun acdamu calaa qowmiha barakatan minha ma jirin bay tidhi gabadh ka barako badan jawaeriye tolkeed uga barako badan boqol qof oo reerkoodii ka midah loo sii daayey miato ahlu beyt boqol reer oo dadkii lasoo qabtay ka mid ah ayaa lagu sii daayay iyada sababteedii waxaa la yidhaahdaa alxari ibnu abi diraar oo odaygii iyada dhalayaa mar dambe magaalada yimi isagu kumuu jirin dadkii lasoo qabtay uu baxsaday ayuu yimi isagoo ka codsanaya bay riwaayaadka qaarkood sugayaan maraasiil sanad saxiixa laakiin mursala isagoo nebiga ka codsanaya inuu inantiisa usii daayo dabeetna wuxuu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam iyadaan doorrasiinayna hadday iyadu doonayso inay sii dayn oo sii daynaya hadday rabto inay la joogtana waa joogaysa waa la doorrasiiyey waxay dooratay inay nabiga calayh salaatu wasalaam la joogto kadib ayuu odagiina iska islaamay alxaarit ibnu abi daraar ayaa islaamay tolkiina islaamkiibu ugu yeedho wuu islaamay dabeetana isagaaba tolkii sadaqada iyo zakaadka ka ururin jiray oo nabiga calayh salaatu wasalaam intuu cid usoo diro ayuu usoo diran jiray gabadhan guursigu nabigu guursaday wuxuu xoojiyey xidhiidhkii qabiilkan iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhexaynayey reerka kanna xorayntii loo xoreeyey dadkii laga qabsadayo wixii oo dhan loo sii daayey waxay noqotay nooc min mu'allafati quluubihim bay noqdeen wax islaamka u soo dhaweeya waayo inta laga xoog batay oo la jabiyey oo waxoodii laga qabsaday ayaa haddana mujarad la wada xoreeyey iyagoo iyagu dhib geystay taasi waxay noqotay baa laydhahaa reerkan inuu dib u islaamo oo islaamka uu qaato oo jihaadka uu ka qayb galo oo reer runtii islaamka aad u xoogeeya uun ka mid noqdo dee ninkan sababtiisuna markii dambe waa nusuustan dambe suurat xujaraat ku jirtaana waa ninkay kusoo degtay sababtiisa alxaarit ibn abidaraar waxaa la yidhaahdaa